الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما ربنا ويرضاه وذرية على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وكتابكني العلاج بالرقى من الكتاب والسنة waxaa noogu soo dambaysay waxyaabaha sixirka lagu daweeyo inaan soo sheegnay oo sheekhu uu soo guuriyey tacawudaadka iyo waruqa iyo wadacawaat aljaamica sixirada iyo waxyaabaha la ysku tufayo iyo ducooyin badan oo lagu ducaysanayo qofkii sixirka qabay uu ku ducaysanayo ama qofkii daweynayay iyo mucaalijka ahaa waxaan maraynay ducadii sideedaad allahuma raba الsamaawaati الsabc wraba اlأrض wraba اlcarshi الcaظiim rabana wraba kuli shay faaliq اlxabi wالnawى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك ربي waxaan kaa magangeli min شhari kuli dii shay shay kasta oo shar leh shartiisaan kaa magangeli anta aakhidun adigu aad tahay mid haya binaasiyatihi foodiisa haya adiga maamulaya anta الأول falaysa qablaka shay وأnta الآakhiru falaysa bacdaka shay وأnta الظaahir allihii waxaa tahay sareeyey caaliga ahaa falaysa fowqaka shay wa anta albaطinu falaysa duunaka shay alle subxaanaه wa tacaala waxa weeyaan albaطin almuطalicu cala الsaraa'ir ducadaana waxa weeyaan duco aada iyo aada u fiican sidoo kale qofkii waxaa loogu ducaynayaa oo lagu tufayaa ducadan rasuulka sal اllahu calayhi wasalam ka sugan ee markuu xanuunsaday ee jibriil u yimid oo uu ku yidhi ishtakayta yaa muxamed muxamedow miyada xanuunsatay kadibna uu ku tufay ducada ayaa qofka loo malaynayo sixri inuu ku dhacay lagu akhrinayaa waa bismillaahi magacii ilaahay baan arqiika kugu tufayaa min kulli shayin shay kastoo yu'diika ku dhibaya wa min shari kulli nafsin naf kasta sharteeda ayaan ilaahay kaaga magangelinayaa aw caynin ama il xaasidin xaasid oo dadka xasada ayaan allah subxaanaه wa tacaalaa kuu baryaya inuu kaa caafiyo allahu allah baa yashfiika ku caafinaya bismi illaahi magaca ilaahay baan arqiika kugu tufayaa waan soo marnay ducadaasoo xadiidkan muslim baa soo saaray can abi saciid radia allahu canhu taana tan sagaalaad weeyaan oo qofka xanuunsan lagu akhrinayo sidoo kale caaisha waxay warinaysaa radia allahu canha rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam inuu dadka ku tufi jiray ducadan bismi illaahi magaci ilaahay baa yubriika aada ku caafimaadaysa ku caafinaya wa min kulli daa'in cudur kasta allah subxaanahu wa tacaala yashfiika wuu kaa caafinayaa magaciisa dartiis baad cudur kasta in sha allahu tacaala uga caafimaadaysaa wa min shari xaasidin iyo mid xaasida shartiisa idaa xasada wakhtiga uu xasayo ilaahay baa kaa caafinaya xasadka ishiisana wa min shari kulli dii caynin iyo waxaan ilaahay kaa magan gelinayaa min shari kulli dii caynin mid kastoo il wax qabata u saaxiiba shartiisaan ilaahay kaa magangelinayaa ama magacii ilaahay baan ilaahay ku baryaya inuu kaa caafiyo ilaan ishu dadku waa ku dhacdaa wayna noo iman doontaa waxyaabaha caynta lagu daweeyo cudurrada ugu badan ee bani aadamka hayana badanaa ishay ka timaadaa sida culammada qaarkood ay leeyihiin xadiidka waxaa soo saaray muslim sidoo kale can aaisha can caaisha radia allahu canha ducada la doonayo qofka sixran in lagu daweeyo oo loogu duceeyo oo lagu tufo waa ducadan rasuulka sidoo kale ka sugan bismillaahi in la dhaho magacii ilaahay baan arqiika kugu tufayaayo waxaan kaa tufayaa min kulli shayin shay kastoo yu'diika ku dhibaan kaa tufayaa anigoo magacii ilaahay kaalmaysanaya min xasadi xaasidin mid dadka xasda xasadkiisii baan kaa tufayaa waan ilaahay kaa magangelinayaa wa min kulli dii caynin iyo mid kastoo ilxun u saaxiiba dadka qabata allaahu allah baa yashfiika ku caafinayo caafimaad ku siinaya yaa dadka caafiya allah subxaanaه wa tacaala waidaa maridtu fa huwa yashfiin taasaa la doonaya qofka muslimka ah inuu markaa isticmaalo oo allah subxaanaه wa tacaala uu tala saarto caafimaadna isaga inuu weydiisto cuduradaas markaa aan soo sheegnay ee sixirka labadan nooc baa lagu daweynayaa waxa weeyaan marka hore in la raadiyo sixirkii haddii la soo saari karo kadibna haddii aan la karaynin dacwaadkaas iyo adkaarta rasuulka sal allahu calayh wasalam ka sugan in loo isticmaalo cudur kastana taasaa lagu daweyn karaa bani aadamka waxyaabaha lagu intixaamo cudurka ka mid a ah, dadku hadday doonayaan markaa dadka inay daweeyaan cudur kaste ku dhaca ha loo isticmaalo qur-aanka kariimka iyo sunnada rasuulka sal allahu calayhi waaalih wasalam rag baa dawayn kara haweentii sidoo kale way daweyn kartaa haweenka qur-aan bay ku akhrin kartaa adkaar bay ku akhrin kartaa laakiin dadkii in meel inta laisugu uruuriyo la dhaho dad xunuunsan baa la daweynayaa oo ilaahay kayrkiisa loo yeerto maalan ama jinnigii inta loo yeerto raashin la siiyo xalwad baa la siinayaa qaxwaa la siinayaa adkaar aanan jirin baa la akhrinayaa haween baa ka shaqaynaya oo maalan aanan qur'aan garanaynin ama sunnadii garanaynin ama salafkii hadyigoodii iyo dadkii wanaagsanaa waxay dadka ku daweyn jireen aanan garanaynin qofkii markaa doonayo inuu dadka daweeyo way fiicantahay in dadka la daweeyo laakiin waxaad isticmaashaa kitaabka alle subxaana wa tacaala shifaa ku jira wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa waraxmatu lilmu'miniin sunnada rasuulka sal allahu caleyh wasalam ha isticmaalo dawooyinka noo iman doona ee qur-aankana uu tilmaamay ee shifadaa sida malabkao kale ha isticmaalo yakhruju min butuuniha sharaabun mukhtalifun alwaanuhu fiihi shifaau linnaas waa malabkii baa laga wadaa taa dadka ha lagu daweeyo dadku maxay meelo kale wax uga raadinayaan haweentii wax daweynaysay maxay u raadinaysaa waxaanan jirin qur-aankii miyuusan ku filnayn oo aynan ahayn qof muslimo qur-aankii aaminsan sunnadii rasuulka iyo adkaartiisii iyo dacooyinkiisii miyaynan ku filnayn oo rasuulka miyaynan jeclayn oo ayna aaminsanayn wixii uu sheegay dadka lagu daweyn lahaa dacooyinkan lagu akhrin lahaa fa calaa kulli xaal adkaarta ha lagu dadaalo xadiidkan ugu dambeeya sunan ibnu maajah baa soo saaray cubaadata ibnu saamid saxaabiga lagu magacaabo ayaa xadiidka warinaya bismi illaahi aqiika min kulli shayin yudiika sheekhu wuxuu yidhi xafidahu llah wa haadihi atacawudaat magangalyooyinkan ilaahay laga magangelayo caynta iyo xasadka iyo sixirka iyo wax kastoo wax dhiba iyo wax kastoo sharle laga magangelayo waddacawaat iyo dacooyinkan iyo waruqaa iyo tufitaankan la isku tufayo yucaalaju biha min asixri qofka waxaa looga daaweeyaa sixirka qofkii sixir qabow ee ka shakisan in la sixray calaamadihii isku arkaya taa ha isticmaalo walcayni sidoo kale ishana waa lagu dawaynayaa wamasi ljaani jinniga taabashadiisii qofku ku dhacayna ee masqaba waa lagu daweynayaa anii masaniya shayطaanu binusbin wacadaab shayطaanka markaa mas buu leeyahay qofku wuu dafayaa wuu taabanayaa wuu ku dhacayaa dacwaadkan lagu daweeyaa wax kale yaanaan loo isticmaalin wa jamiici اlamraadi iyo amraadoo dhan cudurka hadduu yahay qalbi iyo hadduu yahay mid badanka ku dhacay intaba dacwaadka ha loo isticmaalo aan soo sheegnay sidaasuu sheekhuu leeyahay fainahaa maxaa yeelay tacawudaadkan sixiradan iyo magangalyooyinkan iyo ducooyinkaas ruqan jaamica waa tufitaan oo jaamic oo kulansanaysa waxoo dhan wixii la tufi lahaayoo dhan oo naaficatun biidn illaahi anfacaysana dadka biidn illaahi jalla wacala taasuu sheekhu markaa sheegay oo uu soo jeediyey oo dadku ugu nasaxaynaya qof kastoo xanuunsada markaa oo marad uu ku dhaco ama shaki baa kugu dhacay ama waxaa kugu dhacay qarow habeenkii baad iska soo kacaysaa oo hadlaysaa ama sixir baad isaga shakisay ama cayn dacwaadka isticmaal biidni illaahi tacaala waxay u noqonaysaa caafimaad sidaasuu sheekhu leeyahy annowcu haali nooca saddexaad ee sixirka lagu daweeyo ilan sixirkii baan ku jirnay iyo baabkiisii waxa weeyaan alistifraaqu sixirkii in lagu soo saaro bilxijaamati toobin lagu soo saaro toobinta markaa waxay ka mid tahay waxyaabaha sixirka lagu daweeyo toobinkii waxa weeyaan in shay la isticmaalo qofka looga soo saaraya dhiiggaa looga soo saaraya zamankan waad aragteen hadda la joogo alxijaama alcashriya waxa la dhahaa jirta toobin waxaa jira cashri ah oo qofkii isbitaal buu tegayaa awalan dhiiggii baa lagaa baaray sokortii baa lagaa baarayaa dhiig karkii baa lagaa baarayaa kadib qofkii meel fiican baa la jiifinayaa ka'saad baa haddana la isticmaalaya koobab waagii hore dadka geeslo-aad iyo waxbaa toobinka ma aragtay ay dadku isticmaali jireen ama koob iyo bakeriya waxayna isticmaalaan baa dhici jirtay laakiin hadda waxaa jira xijaama alcasriya waa laga helaa xijaamadu marka waxay ka mid tahay waxyaabaha la isku daweeyo waxaan soo marnay kitaabkii adducaa min alkitaabi wasunna xijaamada siday ugu fiican tahay rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam markii la dheelmiyey nebi kasta oo uu maro wuxuu odhanaya calayka bilxijaama ummaddaada mur ummaddaada waxaad fartaa xijaamada ha ku dadaaleen sidoo kale waxaan soo sheegnay bisha maalmaha la doonayo qofka inuu xijaamada sameeyo toobinka bishii wakhtigee laga samaynayaa waan soo sheegnay ayaamaha sidoo kale la samaynayo toobinkana waan soo sheegnay rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuu istoobi jiray waxyaabaha lagu caafimaado waa qofka culimmada qaarkood waxay isweydiiyaan dhiigga la bixinayo iyo toobinka ma isku midba isku meel miyay istaagayaan culammadu mayay yidhaahdeen la dhiigga la bixinaya xidid baa laga soo qabanayaa laakiin toobinkan maqaarka kore iyo xididada dhiig u dhexeeya lagaa saaraya marka toobinka ma istaagaya leyin booskii dhiig bixintii haddaad blood donation haddaad samayso iyo xijaamo haddaad samayso isku mid ma noqonayaan xijaamada marka waxyaabaha sixirka lagu saaro weeyaan dad baa diiday oo yidhi xijaamadu marka waxay tarayso male ibnu qayim aljawsiya raxmat ullaahi tacaala calayhi fii kitaabihi aib wuxuu leeyahay dad baa sidaa diiday dadkaa diidan laakiin sunnadii rasuulka sal allahu aleh wasalam ayanan garanaynin iyo xijaamada waxa ay tarayso rasuulkeena sal allahu aleh wasalam wuxuu yidhi haddaa dhiigga hadduu idinku karo xijaamo sameeya toobin sameeya dadka dhiigkarka qaba waxaa la doonaya in xijaamada ku dadaalaan bishiiba mar inaad samayso haddaad heli karto ama inka badan oo xijaamo la'aan iyo toobin la'aan inaadan ahaanin dad baa diiday buu yidhi dadkaa wuxuu yidhi haddii qowlka ibnu sina iyo abquraad haddii loo sheegi lahaa oo ay maqli lahaayeen xijaamada waxa sugay ibnu sina iyo abquraad waxay dhaheen xijaabadu dadku way anfacaysa iyo toobinka way qaadan lahaayeen laakiin hadalkii rasuulka ma qaadanaya wuxuu leeyahay dadku adibada iyo dadka takhaatiirta hadalkooda way qaataan laakiin hadalka sunnada iyo duruq alambiyaa iyo ambiyada waxa laga soo guuri inayna qaadan baa laga yaabaa sidaasuu sheekhu le marka xijaamadu waa shay fiican weeyaan sixirkana waa lagu soo saaraa alistifraaqu waxyaabaha sixirka lagu soo saaro waxaa ka mid a alistifraaqu in lagu soo saaro bilxijaamati toobin intee la toobayaa halkee qofka laga toobi fi lmaxalli meeshii aw alcudwi ama xubinkii alladii dahara aharu sixri calayhi meesha uu ka muuqday qofka in laga sixray ilan qofka badana marka la waraysto wuxuu leeyahay ama caloosha ay xanuunaysa ama lagu hasta i ololaya ama madaxaanbaa culays saaran oo aan ka dhaqaaqi karin ama gacantaasa i gariiraysa ama feeraha liiga taagan yahay meeshii baa markaa la saaraya xijaamada toobinka waxaa laga saarayaa meeshii uu sheegay qofkuu ka sheeganayo aharu sixri calayhi in amkana daalika arrinkaa hadduu suuragal noqdo maalan qofkii meelaan toobin laga saari karin buuba ka sheeganayaaba wuu leeya meeshaas aad ii xanuunaysa qofka looga shakisan yahay in la sexray meesha haddaan laga saari karin meel kastoo jirkiisa ka mida laga saaraya toobinkii wain lam yumkin qofka haddii aynan u suurogelin in la toobo kafaa maa sabaqa dikruhu min alcilaaji bixamdi illaahi tacaala qofka waxaa ku filan haddii toobinkii qofka lagu kari waayo ama qofkii toobayay baa la waayey waxaa ku filan uu yidhi wain lam yumkin kafaa maa sabaqa waxaa ku filan waxa soo hormaraye sabaqa dikruhu aan soo sheegnay ee cilaajaadka oo sixirkii in la raadiyo haddii la waayana adkaartan iyo la isticmaalo qur'aankii aan soo sheegnay la isticmaalo laga soo bilaabo allahu laa ilaaha ila huwa alxayu اlqayuum min alcilaaji ee dawayn ah kafaa maa sabaqa dikruhu waxaa ku filan qofkii waxa lasoo sheegay ee soo hormaraya min alcilaaji isdawayna bixamdi illaahi in sha allahu tacaala taasaa sheekhu ku filan buu leeyahay arrinkan markaa sheekhu wuxuu leeyahay xijaamada in sixirka lagu soo saaro waxaad ka eegi kartaa zaadulmacaad ka fiiri juzu raabic juska markaa afaraad ka fiiri wa hunaaka anwaacu min cilaaji الsixri bacda wuquucihi laa ba'sa biha ida jarabta wuxuu leeyahay sidoo kale waxyaabo kale waxaa jira sixirka lagu daweeyo sheekhu haddaad isku daydana in sha allahu tacaala dhib ma lagu yidhi way anfacaysaa waxaad ka fiirisaa musanaf ibn abi shayba wa fatxi اlbaari wa musanaf cabdirazaaq baad ka helaysaa arrimo kale oo sixirka lagu daweeyo annowc raabic nooca afaraad ee sixirka lagu daweeyo waxa weeyaan aladwiyaة الطabiiciya dawooyinka abiiciga ah waxa uu ka wadaa maalan dawa soomaaliga oo kale weeyaan waxyaabahan dawa soomaaliga lagu magacaabo ama haabiska lagu magacaabo waxyaabaha sixirka lagu daweeyaan fahunaaka wuxuu yidhi halkaas adwiyatun waxaa ah dawooyin oo abiiciyatun abiici ahoo naaficatun sixirka wax u taraysa dalla calayha waxaa tusay alqur'aanu qur'aankiibaa tusay alkariimu qur wanaagsanaa ayaa arrinkan tusaalaysay oo tilmaantay wa sunnatu lmutahara iyo sunnadii markaa la dahiray ee xaqa ahayd idaa akhadaha alinsaanu qofkii hadduu qaato sixirka qabay biyaqiinin si yaqiin xaqa isagoo rumaysan qur-aankan inuu wax tarayo ama dawooyinkan la sheegay si yaqiina ah hadduu u rumeeyo way anfacaysaa ayuu yidhi wa sidqin si runnimaa hadduu u qaato wa tawajuhin iyo isagoo markaa ilaahay xaggiisa u jeedsanayo baryaya maca alictiqaadi isagoo aaminsan qofka anna nafca dawada nafcigeeda min cindi illaahi ilaahay agtiisa minay ka haatay nafaca allaahu biha in shaa allahu tacaala ilaahay wuu ku anfacayaa sheekhu sidaasuu leeyahay adwiyada abiicigaa ah, wuxuu yidhi sheekhu waa naafico weeyaan sixirka waxbay ka taraysaa adwiyadaasoo qur-aanka uu tilmaamay ama sunnadu ay tilmaantay qofka hadduu si yaqiin ah oo run ah oo ikhlaas uu ku jiro hadduu arrimaha u aamino dawooyinka waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala uu ku anfacaya ayuu yidhi in sha allahu tacaala kamaa ana hunaaka sidoo kale waxaa jirta ayuu yidhi adwiyatan murakkaba adwiye la isku darayo min acshaabin geeda laga sameeyey wanaxwiha iyo wax la mid ah sidoo kale culummada wax dawaysay iyo mucaalijiinta dadka ku takhasusay ee wax tufa waxaa jira dawooyin ay isku daraan oo eeda laga sameeyey wa hiya mabniyatun iyadana waxay ku taagan tahay cala tajriba waa la tijaabiyey culummadan dadka qur-aanka saara ee sixirka iyo caynta iyo ka daweeya waxaa jira dawooyin ay isku dardaraan oo ay tijaabiyeen maalan kitaabkii ma tusin sunnadiina ma tusin laakiin iyagaa isku dardaray tajrabo bay dadkii ku tijaabiyeen tijaabo ahaan kadibna waa lagu caafimaaday sheekhu wuxuu leeyahy taana falaa maanica wax diidaya ma leh min alistifaadati minha in laga faa'iidaysto dawooyinka dawa soomaaligaee la isku dardaray sharcan sharci ahaan maa lam takun xaraaman haddayna xaraam ahayn laakiin qofkii hadduu dawooyin xaraama isku soo daro ama khamri ama khinsiir u dhao ma aragtay sixirkaa lagu daweynaya ama waraabaha xaarkiisa la dhaho ayaa lagu dari dadka qaarkiis siday samaynayaan dad baa waxa wax ku daweynaya taasoo kale lama isticmaalayo laakiin dawooyinka kale ee geedaha laga sameeyey ee culimmadu ay tijaabiyeen haddaynan xaraam ahayn waa la isticmaalayaabuu sheikhu leeyahay waxaad eegtaa yuu yidhi arrinkaa uu ka soo qaatay fatxu lxaqi اlmubiin fii cilaaji sarci wasixri walcayni kitaabka lagu magacaabo kitaabka fiiriyuu yidhi facalaa kulli xaal arintaana waa la samayn karaa dawooyinka acshaabta lagu magacaabo waa la isku karaa qaarkood dadka afkaa laga siiyaa qaarkoodna waa lagu qiijiyaayo inta lagu shido baa lagu uumiyaa intaba waa la isticmaali karaayuu sheekhu yidhi haddii wax xaaraama aynan ku jirin laakiin dadkii tawasucaad badan baa la iska sameeyey dad badan baa hadda waxay samaynayaan waxaa laga yaaba waraabo inta lasoo qabto la koriyo meel lagu xidho la dhaho markaa shayaankii baa lagu daweyn dadkaa lagu xaraynaya oo lagu soo daynaya shayaankaa ka carar intay ku sugnaatay yaa ku daweeyey ma qur'aankaa tilmaamay ma sunnadiibaa tilmaantay wa min alcilaajaati waxyaabaha laisku daweeye alطabiiciyati ee abiiciga ah annaaficati ee wanaagsan biidni اllaahi tacaala ilaahay idinkiisa waxyaabaha la isku daweeyo waxaa ka miduu yidhi alcasalu malabkiibaa ka mid a ah. malabkii waa dawo weeyaan allah subxaana wa tacaala qur'aanka shifo wuxuu ku sheegay laba shay oo keliya wax caafimaad laga helo labuu ku sheegay waa qur'aanka iyo malabka labada ayado waan soo marnay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaء waraxmat lilmu'miniin ykhruju min buطuuniha sharaabu mukhtalifun alwaanuhu fiihi shifaaءu linnaas caafimaad baa ku jira malabkii rasuulkeena sal اllahu alayh wasalamna waxbuu ku daweyn jiray rasuulkeena sal اllahu alayhi waalih wasalam maalin maalmaha ka mida nin baa u yimid wuxuu ku yihi rasuulkii allah walaalkii waa xanuunsan yahay wuu shubmayaa ee maxaa sameeyaa rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam isqihi casalan malab siiyu yidhi cabsi wuu tegayo malab buu soo cabsiiyey wuu istaagi waayey haddana wuu ku soo noqday wuxuu yidhi noqo oo waxaad waraabisaa malab waraabi malabkii waxbuu ka tali waayey markii saxaad markuu soo noqduu yidhi warsoo kuma sheegin malab sii hadduu istaagi waayo sadaqa allah wakadaba baطnu akhiiku yidhi ilaahay run buu sheegay laakiin walaalka calooshiisaa been sheegaysa malabka markaa waa dawo weeyaan cuduro badan oo lagu daweeyana way jiraan ha la isticmaalo qofka muslimkaa ah waxaa la doonaya malabka dawo inuu ka dhigto oo gurigiisa aan laga waayin hirigba ku isticmaal oo calool xanuun isticmaal oo jirkaaga markaad cambaar iyo waxyaabaha jirka ku dhaca haddaad isku aragto mari indhaha marso waxyaaba badan baa lagu daweeya alcasal wuxuu yidhi sheekhu waxyaabaha lagu daweeyo sixirka wاlxabaة sawdaa xabad sawdadana sidoo kale waa waxyaabaha la isku daweeyo xabaة اlbarakana waa lagu magacaabaa rasuulkeena sal اllahu alيه waslm xadiid akhrajahu albukhaariي min xadiiثi abi hurayra wuxuu yidhi ina fi اlxabaةi الsawdaa shifaaء min kuli da ila saam xabasowdadu waa dawo weeyaan cudur kasta daway u tahay ilaa mowd mooye xadiid kalen ummadda wuxuu amray inay ku dadaalaan calaykum bi alxabat asawdaa faina fiiha shifaau min kulli daa war xabasowdadan ku dadaaluu yidhi shifaa ku jira iyo caafimaad baa ku jira dadka qaarkii waxay u maleeyaan inayna waxba ka jirin dad baa diidaya war bahashaan madoobeed cunaysaan wadaadadan bay u malaynayaan marka inay cunaan iyo qofka wax akhrista ninka isaga jaamacadba hadduu ka soo baxay oo maadiga akhristay wuxuu u malaynaya waxyaabaha rasuulka uu sheegay sal allahu calayh wasalam inaynan dawo ahayn arrinkaana waa iimaan la-aan weeyaan haddii qofkii uu aada u sii aamanana waxay keenaysaa in iimaankiisii uu nusqaamo xabasoodada ha la isku daweey rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam qaababka laisugu daweeyo waxa weya culummadu way ka hadleen iyadaa la cuni karaa iyadoo sideeda ah toddoba xabbaa laga isticmaali karaa maalan waa laysku uumin karaa biyo inta lagu shubtaad maalan iyo biyo kulul baad isku uumin kartaa saliid baa laga dhigi karaa iyo jirhkaagaad marin kartaa shaaha lagu darsan karaa kutub badanoo laga alifay baa jira insha allahu tacaala hadday noo fududaato waan soo guurin doonaa wاlxabaة الsawdaa waxyaabaha sidoo kale abiiciga laisku daweeyo sheekh waxaa ka miduu yidhi wamaau zamzam biyaha zamzamka lagu magacaabo biyaha zamzamka waxa weeyaan allah subxaanaه wa tacaala fadligiisay ku yimaadeen aasaaskoodii waad garanaysaan nebiyullaahi ibraahim reerkiisa markuu ka tegey ilaahay buu baryey inuu alle subxaanaه wa tacaala ku irsaaqo amaraat ilaahay inuu siiyo warsuqhum min ahamaraati lacallahum yashkuruun iyagoo biyola-aan buu ka tegey ismaaciil baa dhashay haajara ayaa dhashay kadib hadda umul bay ahayd biyihii baa ka dhammaaday waa kay biyo weysay makayna joogtaa xaramka agtiisay joogtaa waa tan orodaye safa fuushay iyadoo biyo raadinaysa wiilkiina halkaan u oynayaayo ma aragtay jaqaaq leeyahay naaskeedii caano ma leh b afka ugu qabato ma leh hooyo waad garanaysaa hadday ilmo ku gaajoodeen haddana way oroday oo buurti kale fuushay marwa kadib waxay maqashay cod waaba jibriil weeyaan nebiyullaahi jibriil calayhi salaam isagaa dhulka baalka ku dhuftay garabka ku dhuftay kadibna biyaa soo burqaday ma u zamzam halkaasay ka yimaadeen zamzamkana umu ismaaciil baa waxay tihi biyihii markay aad u soo baxeen bay tihi zamzamzamzam oo wax la isticmaalo biyaha ay ku joojiso rasuulkeena sal allahu alيh wasalam wuxuu yidhi yarxamu اllah uma ismaaciil low taraka zamzama lakaana maaan maciina zamzam hadday ka tegi lahayd oo zamzam aynan dhihi lahayn waxay ahaan lahayd in laga cabo meel kas adduunyada laga cabay ahaan lahayd hadda maka bay markaa laga helaa waxa fiican in lasoo qaato rasuulkeena sal اllahu alay slam wuxuu yidhi maau zamzam limaa shuriba lahu rasuulkeena sal اllahu alay slam isagaa barakeeyey ceelkaa intuu biyo ka baday buu ku tufay barakadiisii baa laga helayaa waa shifaau suqmin wa طacaamu طucmin buu yidhi cuduradoo dhan dawey u yihiin waana raashin weeyaan la cuno in lasoo qaato dadka jiran la siiyo oo lagu shubaa fiican biyaha zamzamkaa wamaau samaa'i biyaha samada ka yimaadana sidoo kale waxa weeyaan waa la isku daweeyaa maxaa yeeley allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi liqowlihi tacaala wanazalnaa min asamaai samada xaggeeda waxaan ka soo dejinnay maaa mubaarakan biyo barakaysan sidaa awadeed baa rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam roobka markuu soo do-o ugu horeeya dhabarku u feedan jiray dhabarka markaasuu ku qobaysan jiray wuxuu dhihi jiray waa axda qariib birabbihi ilaahay xaggii ayuu hadda ka yimido roobkii wuu cusub yahayo wuu barakaysanaya da waa laga helaa markaa biyaha samada way ka cararayaan waad aragtay annaga waxaa la doonayaa samada ugu horaysa guga ama dayrtu markay dayayso inaad bannaanka u istaagtood marmar ku qubaysataa la rabaa caafimaad baa laga helaa wanazalnaa min asamaai maaa mubaaraka waxyaabaha sidoo kale laisku daweeyey waxaa ka mid ah wasaytu zaytuuni iyo saliidda zaytuunka waa saliid aad iyo aad u fiican waxaasoo dhan sixirkay u ron yihiin casalkii xabatu sawdaa maau zamzam biyaha samada ka yimid zaytu zaytuun allah subxaana wa tacaala qur-aanka wuu ku sheegay oo wuxuu yidhi watiini wazaytuun wuu ku dhaartay tiin baan ku dhaartay iyo zaytuun allah subxaana wa tacaala shayguu ku dhaartana waa shay mucjizala weeyaan oo insaanka la tusayo shayga cadamadiisii sida uu waya allahna jala wacala fii suura almu'minuun waa kan yidhi washajarata takhruju min tuuri saynaa tanbutu biduhni wa sibqin lilaakiliin iyo geyd markaa ka baxa min tuuri saynaa ka baxa maxay soo saaraysaa biduhni wax lagu subkado iyo wax lagu koosaarto baa laga helayaa zay zaytuun marka waana lagu subkadaa jirka iska mari qofka sixirka qaba ha mariyo qofka cambaarta qaba waa in loo mariya qofka wadnaha xanuunaya hala siiyo zamankaanna waa la tijaabiyey adduunyadao dhan waad aragteen makhaayadaha zayd zaytuun baa laga isticmaalaa virgin oyalkaasaa laga isticmaalaa zayd zaytuun baa la isticmaala olive oyal oo markay virginka tahay haddana marka markaa la gooyey iyadoo sidoodii lasoo dhiijiyey oo aan warshad iyo waxba lasoo marin adduunyadao dhan taasaa laga isticmaalaa makhaayada haddaad tagto waaweyn waxa waya zayt zaytuun baa wax lagu karin iyadaa wax lagugu darayaa intay ka baxdaa shaan bay ka baxdaa allahna subxaana wa tacaala qur-aanku ku ammaano markaa raashinka ku darso ku karso ku subko ku koosaaro wasaytu saytuuni baa ka mid a ah waxyaabaha lagu daweeyo cudurrada sixirkana lagu daweeyo liqowli nabiyi sal allahu calayhi waaalihi wasalam waxaanan u daliishanaynaa buu yidhi oo u daliila qowlka suubanaha sala allahu calayhi waaalihi wasalam uu yidhi kuluu cuna azayta zaytu zaytuunkii cuna waddahinuu bihi ku subkada fainahu maxaa yeelay min shajaratin mubaaraka geed barakaysan weeyaan geed barakaysan weeyaanoo barakaa laga helayaa xadiidka waxaa warinaya abu usayd malik ibnu rabiica asaacidi radia allahu canhu saxaabiga jaliilka warinaya xadiidkana waa xadiid saxiixo alimaamu axmed baa soo saaray fi lmusnadi wاtirmidi wbnu maaja waصaxaxahu اlalbani zaytu zaytuun markaa sidaas iyadan u fiican tahay waa cilaajaad markaa abiiciya oo anfacaya qofka xanuunsanee sixirka qaba ama cudurada kale hal isku daweeyo waqad habatuu yidhi sheekhu xafidahu اllah waxaa sugnaaday buu yidhi min waaqici atajriba tijaabin la tijaabiyey oo dhacday waxaa ku sugnaaday wاlisticmaali isticmaal la isticmaalay iyo wاlqiraa'ati iyo akhrin la akhriyey annahu afdalu zaytin zayd la isticmaaliyo saliid tan ugu fadli badan waa zayd zaytuun weeyaan olive oil weeyaan caawaad haysataa marka ha faa'iidaysto gurigaaga dhig ilmaha la siiyo nacam waa la helaa olive oil waa la helaa meel kastaa laga helaa ha olyoliivada qiraa'o iyo tajribe iyo isticmaal baa lagu ogaaday inay tahay saliidda ugu fiican buu sheekhu yidhi ayib wamin aladwiyati abiiciya waxyaabaha sidoo kale lagu caafimaado waxaa ka mid a alikhtisaalu qofka inuu qubaysto qofka muslimka waxaa la doonayaa hal wiig ka badan inuusan qubaysla'aan ahaanin qofka muslimka toddoba bay gudahooda waa inuu mar qubaystaa maalin kasta inaad qubaysato aad bay u fiican tahay maalintii shan jeer haddaad qubaysatana way fiicantahay ila rasuulkeena sal allahu alay waslm xadii saxiixa kan lahaa sooma salaada markuu tusaale ka bixinayey wuxuu yidhi sal allahu calayhi waaalihi wasalam qof gurigiisa hortiisa wiy u marayo oo maalintii shan jeer ku qubaystay korkiisa miyay wasaq ku haraysaa ku hari mayso marka maalintii ha lagu dadaalo qusliga wuu fiican yahay khaasatan qofka markuu kululaado marka subaxdii iyo habeenkii markaad guriga ku noqoto haddaad qubaysan karto samee waa lagu caafimaadaa watanadufu waxyaabaha sidoo kale lagu caafimaado oo qofka sixirka iyuu kaga caafimaadayo cudurada jirka iyo qalbigaba isnadiifintaa ka mid ah jirkaaga inaad nadiifiso cidiiha inaad iska jarto timihii hoose inaynan afartan beri ka badan inayna kugu gaarin shaarubaha qofka inuu iska jaro timaha inuu shirfado timaha inuu subkado qofka muslimka waa nadiif weeyaan allah subxaanaه wa tacaala nebiyullaahi ibraahim markuu imtixaamayey waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun qaala inii jaaciluka linnaasi imaama uu ku yidhi waxyaabaha lagu imtixaamay maxay ahaayeen waxay ahaayeen waa weysada cidyahoo layska jaro timaha hoose oo layska nadiifiyo in istijaa maalan masqusha biyo in lagu galo waxyaabahaasoo dhan tanadufka markaa qofka caafimaad badan buu ku helaya laakiin qofka hadduu noqdo muqubayste qof aanan kala jeclayn inuu qubaysto iyo in kale caajis dartii isagoo biyihii helaya cudurro badan baa ku dhacaya waxyaabaha lagu caafimaado sidoo kale oo dadka jiran haddaa lagu daweeyo dadka sixirka qaba waxaa ka mid a ah altatayubu iscarfinta qofka inuu barfuun isticmaalo ilaan badanaa cuduradan shayطaan baa keena ama qof shayطaan uu adeegsaday baa sixirka iyo caynta iyo waxoo dhan keena shayaankana badanaa wuxuu ka cararaa waxyaabaha carfay uu ka cararaa waxyaabaha qurankuu jecel yahay masquluhu ku nool yahay lafaha la tuuray baa raashin looga dhiga oo uu cuna digada sidoo kale rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam waa kan yidhi ha ku istijoonina maxaa yeelay shayطaanka xoolihiisaa cunaan aلtaطayub qofku waxaa la doonaya barfun inuu isticmaalo rasuulkeena sal اllahu alayه wasalam isagaa carfi jiray saxaabiyadii jaliilka ahayd waa tan maalin maalmaha ka mid a waxaa loogu yimid rasuulkeena sal اllahu alay slam oo jiifoo dhididay iyadoo dhididkii ka hoolanaysa rasuulka weel bay u dhigatay dhididkii rasuulka sal اllahu alayh waaalih wasalam markaasaa la yaro maxaa dhacay dhididka rasuulka aad u aruursanaysaa markaasay tidhi diibka aan isticmaalno oo aan isku carfinno waa kan ugu carafka badan bay tihi rasuulkeena sal allahu alayh wasalam anasna waa kan ka sheekayey soo rasuulka muxuu ugu jeclaa adduunyada xubiba ilaya min dunyaakum aiibu wاnisaa laba shay baa adduunyadan laga jeclaysiyu yidhi iibka wax kastoo carfaya annisaa iyo haweenka wa jucilat quratu cayni fi salaa waxyaabaha ilgobaadsiga aan ku helana oo indhahaygu ku raaxaystaan waa salaadu iyo rasuulkeena sal allahu aleh wasalam marka diibka qofka waa inuu isticmaalaa bafyuumka inuu isticmaalo weeyaan qubayso muslim haddaad tahay waa in lagu garanayo markaad meeshaa soo marto la garanaya inaad carfayso dharkaagiibaa nadiifa jirhkaagiibaa nadiifa rasuulkeena sal allahu aleh wasalam wuxuu yidhi maalinta jumcada ah qofka waa inuu diib soo isticmaalaa barfuun inaad soo isticmaasho maalinta jumcada gurigaaga ka raadi haddaad weyso barfuunka islaamta ay isticmaasha la doonaya inaad soo qaado takaa isku soo shub oo ha dhihin markaa tan waa haweenkaa loogu talagalay barfuunkii loogu talagalay waad weysay marka marka hore kaaga isticmaal oo inuu diyaar ku yahay rasuulkeena sal allahu alيh wasalam sidoo kale barfuunka muusan celin jirin haddii la siiyo siduu u jeclaa barfuun haddii loo soo dhiibo dadka qaarkii marka loo marinayo waxaa laga yaaba inay dhahan warsamboor baan qabaa iyo kan ma isticmaali iyo sidaan iyo aniga mid gooni ah oo designa ayaan isticmaalaa ma isticmaali haddii laguu soo dhiibo wax ka isticmaal haddaa meel yar iga maradhe qofkii gacanta kuu soo taagay hadhihin noocaan ma isticmaalin nooc khaas ayaan isticmaalaa wاtaطayubu iyo iscarfin aلطayibaatu liلطayibiina wاطayibuuna liلطayibaat alkhabiiثaatu lilkhabiiثiina wاlkhabiiثuuna lilkhabiiثaat wاطayibuuna liلطayibaat qofka muslimka waxaa la doonayaa ayib inuu yahay anas ibni maalik radia allahu canhu muxuu samayn jiray anas wuxuu samayn jiray gacanta ayuu barfuun marin jiray si uu dadka ugu salaamo hadda carafka siday u jeclaayeenoo la doonayo qofka muslimka inuu tiibu nafs inuu yahay maalin markuu baxayo gacantaasuu ka buuxin jiray barfuun qof kastoo muslima ka hor imaada farxad iyo gacan carfaysa iyo wuxuu ka qaadanayaa baa aragtay caraf wanaagsan rasuulkeenna sal allahu calayh wasalam wuxuu ammaanay saaxiibka wanaagsan wuxuu ku tilmaamay maaluljaliisi suu wa saalix ka xaamil ilmiski wanaafikh ilkiir saaxiibka wanaagsan iyo kan xun waxay kale yihiin uu yidhi qof barfuun wata iyo qof dab hurinayay isu yihiin qof wanaagsan haddaad la saaxiibta wuxuu yidhi waa sida qof barfuun wato oo kale qofka barfuunka wata maxaa laga helayaa iibinaya imaa an yuxdiyaka inuu ku hadiyeeyo imaa an tabtaaca minhu inaad ka gadato wa imaa an tajida minhu riixan ayiba ama caraf fiican inaad ka hesho carafka markaa sidaasuu fiicanya waa lagu caafimaada sidaa darteed waad aragtay adiga haddaa markaad qubaysato oo aad barfuun ismariso niyadaadii dhan korbay u kacaysa adiga dhan hamigaagii iyo niyadaadii iyo kulli korbay noqonaysa adigoo nashaad leh oo very active ayaad shaqadaadii wuxuu dhan aadaysaa laa guriga adoo cadaysan oo aanan soo qubaysan oo aan dhar fiican soo xiran oo barfuun marsa haddaad ka soo baxdo qofkii kaa hor imaadaba ma aragtay lacnad baa laga yaaba inaad ku tuurto ama reerkan aad kaga baxdo adigoo maaragtay xanaaqsan facalaa kulli xaal sheekhu wuxuu leeyahay aladwiya alطabiiciya ee lagu caafimaado waxaa ka mid a aliqtisaalu wاtanadufu in la isnadiifiyo iyo wاtaطayubu in diib la marsado la iscarfiyo cilaaju lcayni cayntii daweynteeda ayuu u baab yahay caynta waxa weeyaan waa isha weeyaan isaabat lcaynina marka waa xaqun qofka ishu way ku dhacdaa adigoo weyn bay kugu dhici kartaa ilmaha yaryar bay ku dhici kartaa rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi alcaynu xaqun isha waxa weeyaan waa xaq oo qofka way ku dhacaysaa haddii qadarka uusan jirin qofka wixii loo qoray haddaynan jirin ishaa kaga hormar lahayd buu yidhi marka ishii waa in la ilaaliyo sheekhu wuxuu soo guurin doonaa siyaabo badan ee markaa isha intaynan dhicinna laisaga ilaalin karo markay isha qofka ku dhacdana oo la ogaado in la cayuumayna sidii lagu dawayn lahaa buu sheekhu ka hadli doonaa cilaaju lisaabati dawayntii alisaabatu bilcayni la dawaynayey isha helitaankeedii la dawaynayey aqsaamun noocyo kala gedisan weeyaan isha qofka markay ku dhacdo sida lagu daweeyo waa noocyo kala gedisan buu yidhi sheekhu alqismu alwal qismiga ugu horeeya qabla alisaabati qofka isha intaynan ku dhicin ka hor waa inuu iska ilaaliyo ishii wa huwa anwaacun waa noocyo markaa kala gedisan sida isha intaynan kugu dhicin naftaada aynan kugu dhicin ama ilmahaaga aynan ku dhicin sida lasaga ilaaliyo waa anwaac kala gadisan awalan midda ugu horayso sheekhu wuxuu yidhi midda koowaad attaxasunu waxa weeyaan dhufays in ishii laga galo la iska ilaaliyo wa taxsiinu man iyo ruux in la iska ilaaliyo ama la ilaaliyo ruux yukhaafu calayhi in looga cabsanayo qof baaba marka in looga cabsanayaa waa qof maalan wejigiisii iyo jirkiisiibaa quruxsan allah subxaana wa tacaala darajuu siiyey maal buu ilaahay siiyey owlaad buu siiyey allah subxaana wa tacaala khayr badan buu u furay qofkaasoo kale marka la arko waa in tacawudaad xirsixiryaal badan in loo sameeyo waa sidaasuu sheekhu leeyahay ataxasunu wa taxsiinu man yukhaafu calayhi in markaa qof loo cabsanayo la ilaaliyo weeyaan biladkaari adkaartii lagu ilaaliyo wadacawaati iyo ducooyinkii lagu ilaaliyo aan soo sheegnay wاtacawudaati almashruuca iyo magagalooyinka markaa bannaan in qofkii lagu ilaaliyo dad baa waxay isticmaalayaan maalan waxaanan bannaanaynba ishii loo isticmaalaya ilmihii waxbaa qoorta loo gelinayaa ama qaarkood dhigtaa laga jarayaa ama calaamad baa loo samaynaya oo laleeyahay ishaa looga ilaaliya dadku way samayn jireen isha haddii qofka looga cabsanayo adkaar saxiixa ha loo akriyo sidaan horay usoo marnay rasuulkeenna sal allahu calayhi wasalam xasan iyo xusein muxuu ku akhrin jiray uciidukumaa bikalimaati illaahi taama min kulli shayطaani wahaama wa min kulli cayni laamuu ku akhrin jiray sidaasuu allah subxaanaه wa tacaala isha kaga magangelin jiray tacawudaat almashruuca iyo magangalgo'yooyinka ilaahay la magangelayee bannaan baa la doonayaa kamaa fi lqismi alwal sida ku sugan qismigii horreeyeye min cilaaji sixri aan soo marnay sixirka lagu dawaynayay isha markaa intaynan dhicin ka hor waxaa la doonayaa ilmahaagii iyo maalkaagii inaad mar kasta ilaaliso ilmahaaga hadday ishu qabanayso oo aada aragto inay ilmo nool yihiin oo soo koraya oo xifdigooda fiican yahay waxbarashadooda fiican tahay oo carabka lagu hayo dadku ay leeyihiin qofka ilaahay baa ilmo fiican siiyey maasha allahna aynan dhehaynin ilmahaaga waxaa la doonaya qur'aankii inaad ku bilowdo adkaartii inaad ku bilowdo taasaad kaga badbaadin kartaa sheekhu sidaasuu leeyahay tan koowaad midda labaad ee qofka isha looga ilaalay intaynan dhicin yadcuu man yakhshaa aw yakhaafu alisaabata bicaynihi yadcuu wuu u ducaynayaa man yakhshaa qofuu ka cabsanayo aw yakhaafu lisaabata bicaynihi ama uu ka cabsanayo ishiisa inay ku dhacdo wuu u ducaynayaayo ilaahay buu u baryayaa maalan adiga qof baad aragtay oo markaa kaa yaabiyey sida ilaahay uu sameeyey quruxdiisa ilaahay darajaadka uu siiyey maal buu ilaahay siiyey maalan isagoo yar buu maal badan helay darajuu helay waad iska jeclaysata adigana waxaa la doonaya qofka inaad ducayso maa shaaa allah baaraka allaahu laka ama baaraka calayka inaad tiraahdo taasaa la doonaya idaa ra'aa min nafsihi aw maalihi aw waladihi aw akhiihi aw hayri dalika mima yucjibuhu bilbaraka sidaasuu sheekhu leeyahay qofkii markaa yadcuu u ducaynayaa idaa ra'aa min nafsihi naftiisa hadduu ka arko aw maalihi ama maalkiisa aw waladihi ama cunugiisiiba wuxuu ku arkay aw akhiihi ama walaalkii aw hayri daalika ama intaa wax ka soo haray baa wuxuu ku arkay mimaa yucjibu wax uu la yaabuu ku arkay qofka haddaa walaalkiis wuu ilaysan karaa ilmahaaga ilbaad ku ridi kartaa haddaad aragto ilmahaagiyo cajiiba waxaa la doonaya inaad u ducayso an yadcuwa bilbaraka barakaad ugu ducayni fayaquulu wuxuu odhanayaa buu sheekhuu yidhi ma shaaa allahu laa quwata ila biاllah maa shaa allah ilaahay wuxuu doonuu sameeyaa laa quwata cid awood le maleh walaa xawla oo xeelad leh ilaa billaahi alla mooye waa aayadda qur'aankii baa laga soo qaatay allah jala wacalaa waa kan yidhi walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaaa allah laa quwata ilaa biاllah in tarani ana aqala minka maalan wawalada taasaa loogu ducaynaya allahuma baarik calayhi baad oranaysaa ilaah u barakee qofkan waxaad siisay ilmahaaga hadday yihiin baaraka allaahu fiika ad leedahay dad kale hadday yihiin allahuma baarik lahum fiihim dadku waa isilaystaa ayib liqowli nabiyi baana sidaa loo samaynaya hadalkii rasuulka sal allahu calayhi wasalam uu yidhi rasuulka muxuu yidhi idaa ra'aa axadukum qofkiin hadduu arko min akhiihi walaalkii maa yucjibuhu wuxuu la yaabo oo caqligiisii ama maalkiisii ama quruxdiisii falyadcu lahu bilbaraka baraka ilaaha oga baryo baaraka allah fiika yidhaahdo arrinkaa rasuulkeenna wuxuu u yidhi qisay ahayd wakhtigiisii bay dhacday saxaabada waxaa ku jiray nin sahal ibnu xunayf la dhaho oo qurux badan isagii waxaa isla socday saxaabi kaloo caamir ibnu rabiica lagu magacaabo way israaceen sida u socdeen meel baa la tegay balli ah ama war baa la maray warti bay dooneen inay ku qubaystaan sahal baa hormarayo dharkiibuu iska dhigay wuu qubaystay markuu qubaystay caamir baa arkayey wuxuu yidhi war maanta jirka aan arkay war ninkan qurux badan ayuu yidhi jirka maanta aan arkay ninkan siduu u yaallo weligay ma arkin buu yidhi sahal markiiba qandhaa qabatay sidaasuu u gariiray aad buu u xanuunsaday rasuulkeena sal allahu alay waslam baa loo sheegay qisadii rasuulka allow arrinkaasaa dhacday sahal baa qubaysanayey caamir baa arkay markaasuu arrinkaa yidhiyo sahal waa jiifaayo waa xunuunsanyay rasuulkeenna aad buu xanaaqay wuxuu yidhi calaa man yaqtulu axadukum akhaah war walaalkiin muxuu walaalkii u dilayaa midkiin qofka walaalkiisa muxuu u dilayaa kadib baa wuxuu yidhi idaa ra'aa axadukum min akhiihi maa yucjibuhu falyadcu lahu bilbaraka haddaad aragto walaalkaaga wax kaa yaabiya xaggiisa baraka ugu ducee allaahuma baarik lahu fiihi dhe ishu markaa sidaas u dhib badan tahay rasuulkeena sal allahu alay slam xadiid saxiixa oo ibnu cadiy fi lkaamil uu ku soo saaray min xadiidi abi dar sidoo kale abu nucaymna wuxuu ku soo saaray xilyat alwliyaa wa طabaqaat alasfiyaa jaabir baa warinaya wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam alcaynu tudkhilu arajula alqabr watudkilu aljamal alqibr isha wuxuu yidhi qofka waxay gelisaa qabri waxaa dhici karta in lagu ilaysto markaa markiiba aad dhimato jamalkana neefka geelena awrkana waxay gelisaa qadrigay gelisaa dherigay gelisaa dadkii hore waxaa laga heli jiray maalan neef intay fiiriyeen war neefkan qurux badana shilisanayo buurana neefkiiba markiiba gariiribo waaba la gowracayaaba marka ilbaa ku dhacdayo qadrigii baa la gelin dherigii waa la cuni marka ishu sidaasay u dhib badantay ibnuqayim sidaan hore usoo sheegnay wuxuu yidhi cudurro badan oo dadka ku dhaca badanaa cayn baa keena cudurradan hadda la garan la'yahay kansarka ugu badan yahay waxyaabaha ugu badan ee laga qaado caynta weeyaan qof la ilaystay oo waxyaaba layaableh lagu arkay oo aanan markaa loo ducaynin cayntu waa dhib badantah ilmaha ilaaha laga magangeliyo awlaadda aad dhashay kuwa ugu wanaagsan haddaad wax ku aragto ka magangeli walaalkaaga haddaad aragto u ducee way dhib badan tahay ha la ilaaliyo sidoo kale midda saddexaad ee isha lasaga ilaalinaya waxa weeyaan satru maxaasini man yukhaafu calayhi alcayn satru maxaasinu man qof wanaagyaashiisa in la asturo meelihiisa wanaagsan oo yukhaafu calayhi alcayn in looga cabsanayo maalan gabar baad dhashay oo qurux badan il haddii gabadhaa looga cabsanayo wejigeediio kale waxaa la doonaya in la dado jirkeedii la asturo dadkii maanta haddee aaway zamankan fidnada dhacday haweenka khaasatan sixirka lagu imtixaamayo ay isha maxaa keenaya haween kasta meesheedii xubinkeedii ugu quruxda badnaa bay bannaan ka dhigaysaa hadhow baa laleeyahay marka gabadhii way soo kiciladahay ilmay dhali ladahay uurkay qaado wuu ka soo dhacaya sidaasaa haysta maxaa keenay waa cayntii weeyaan sheekhu wuxuu leey waxaa looga badbaadayaa markaa qofka cayn looga cabsanayo in meelihiisa quruxsan uusan muujinin culummada maalan mujaribiinta ahna ee dadka daweeye mucaalijiinta ee mukhlisiintaa arrimaha dadku way u jeediyaan qof markay qur-aan saaraan gabdhahoo kale waxay yidhaahdaan war gabadhaan wejiga ha loo dado ama waxay leeyiin xijaab fiican ha loo xiro jirkeeda ha qarsato gabadhii aawa muslimadda ahayd xijaabkii maanta dharkaa la dhiganayaa xijaab fiican lama xiranayo markaasaa leeya gabadhii haddii ama cudur baa ku dhacay naaskii baa kansar kaga dhacay maxaa keenaya cayn baa keenaysa nacuudu billahi min dalik arrimaha wuxuu leeyahay markaa sheekhu taasaa lagu ilaalin karaa alqismu aani qismiga labaad ee isha lasaga ilaalinayo waa bacda alisaabati bilcayni qofka isha markay ku dhacdo kadib waxyaabaha lagu daweeyo wa huwa anwaacun waa noocyo badan weeyaan buu yidhi sheekhu wuxuu soo sheegay sixirkiina sidaasoo kale usoo sheegay sixirka waxaa la isaga ilaalinaya intuusan dhicin iyo markuu dhaco haddana ishiina wuxuu sheegay intaynan dhicin ka hor horta iska ilaali tacawudaadkii adkaartii isticmaal haween haddaa tahay jirkaaga ha bannayn ishii baa qofkii ku dhacday oo waa la ogaaday sidee lagu daweyn sheekhu kow midda koowaad wuxuu leeyahay idaa curifa alcaa'inu haddii la ogaado qofka qofka ilaystay umira waxaa la amrayaa an yatawada'a inuu soo weysaysto uma yaqtasilu minhu qofkiibaa ku qubaysanaya ama loogu qubaynayaa waxaa loogu qubayni biyihii xaggooda almusaabu bilcayni qofkii isha ay ku dhacday qofkii waaba la garanayaa ama waa qaraabo ama ehel weeyaan ama adigaabaab sameeya isgaranaya qofka walaalkaaga u weysayso rasuulkeena sal allahu alay waslam buu ku bixiyey wuxuu yidhi haddii la idiin weydiiyo oo la dhaho walaal noo weysayso wuxuu yidhi weysaysta oo qofkii ixsaan u sameeya laakiin inaad tidhaahdo maxaa la ii ceebaynayaa ma aniga arrinkaa sameeyey yaa daliil u haya ma ah haddii lagaa baryo sidaa samee qofkii wuu soo weysaysanaya markaa kadibna waxaa loogu qubaynaya qofkii ishay ku dhacday arinkaana waa saxiix weeyaan xadiidkii hadda sahl ibnu xunayf baa u daliila ah oo sunan abi daawuud ku sugan xadiidkaana waxaa saxiixiyey albani fii silsilati alaxaadiid asaxiixa zaadulmacaadkana sidoo kale waa laga helayaa ayib midda labaad ee lagu dawaynayo ishii waxa weeyaan aliktaaru in la badiyo min qiraa'ati qul huwa allahu axad suurat samad in la badiyo suuradda waa suurad barako badan weeyaan sifaadka ilaahay bay ka sheekaysaa nin saxaabadii ka mid ah suuraddan aad u jeclaaday oo qur-aanka aad ugu tukan jiray salaad kastuu akhriyo qulhuallah buu akhrinaya dad uu imaam u ahabaa ka soo dacwooday waxay ku yidhaahdeen war suuraddan oo aad markasta akhrinayso naga daa wuxuu yidhi idinkama daynayo ama imaam baan idiin ahaani oo suuraddan akhrinaya ama waan idinka tegaya rasuulkay u yimaadeen rasuulka markay u yimaadeen sal allahu calayh wasalam ninkiiba weydiiyey wuxuu yidhi suuraddaas ayaan jeclahay waan jeclahay buu yidhi sifaadka ilaahayba ka sheekaysa rasuulkeena sal allahu alay markaa wuxuu yidhi nacam ninka waa runtiis suurat asamad waxay u dhigantaa ulu alqur'aani qur'aanka saddex marka loo qaybiyo meel bay suurat samad u dhigataa suuradaha laisku xijaabo weeyaan toban jeer qofka akhriya suurat qul huwa allahu axad waxaan soo sheegnay in guri jannada looga dhisayo waa suurad marka aad u barako badan sixirkaa lagu daweeyey caynta aliktaaru min qiraa'ati qul huwa allahu axad wاlmucawidatayni iyo mucawadataynka labada suuradee lagu magacaabo waa qul acuudu birabbi اlfalaq iyo qul acuudu birabbi اnnaas fadligeeda waan soo sheegnay rasuulkeena sal allahu alيh wasalam wuxuu yidhi suuradaa jira oo mihaalkooda aan lagu soo dejinin towraad iyo injiil iyo zabuur iyo qur'aan aanan lagu soo dejinin saxaabigii jaliilka ahaa rasuulkeena sal allahu alay wasalam waa kan weydiiyey kadib rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuu sheegay wuxuu yidhi waqul huwa allahu axad iyo qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas waa suurado fadli badan leh wa faatixati lkitaab baa la badinayaa sidoo kale qofkii isha qabay faatixadaa lagu badin wa aayati lkursiyi iyo allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu lqayuum baa aada loogu akhrinayaa wakhawaatiimi suurati lbaqara iyo baqaro dhammaadkeeda laga soo bilaabo aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wاlmu'minuun ilaa laga dhammeeyo fansurnaa cala alqowmi اlkaafiriin wاladciyati اlmashruuca iyo ducooyinka bannaan baa lagu akhrinayaa aan soo marnay fi ruqyati ruqyada ku bannaan maca anafathi iyadoo lagu tufayo qofkii waxaa la doonayaa qofka isha marka laga dawaynayo in lagu tufo nafadka waxa weeyaan waa neef candhuuf baa la raacinaya qofka taasaa la doonaya inay gaarto wamasxi mawdici اlalami biاlyadi اlyumnaa iyo meeshii xanuunaysa qofka qofka isha markay ku dhacdo iyo sixirka meel buu sheeganaya ama calooshuu qabsan ama madaxuu qabsanaya ama dhabarkuu haystaa dadka qaarkood lugaha laga gelaya qaarkood jilbaha laga gelaya qaarkood caloosha laga gelaya meeshiibaa gacanta midigta la saaraya oo adkaartaasa lagu akhrin kamaa fi nawci aani sida ku sugan buu yidhi aan kusoo sheegnay fi nawci aani noocii labaadee min cilaaji sixri sixirka marka la dawaynayo la isticmaalayay faqratii faqradii oo jiim ahayd oo min raqmi waaxid ilaa ixdaa cashar laga gaaro sixirka saan kusoo marnay oo kale qofka waxa weeyaan gacantaa la saari soomaa dac yadaka meesha ku xanuunaysa gacantaada saar soomodhin rasuulkeena sal allahu caleh wasalam kadibna waxaad tidhaahdaa bismi illaahi saddex jeer kadibna toddoba jeer waxaad tidhaahdaa acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir toddoba jeer baa la odhanaya soo maaha qofkii isha qabayna sidaasaa lagu dawayn qofka isha qaba waxaa loo badinaya qul huwa allahu axad badan baa lagu arin berabilfalaq iyo berabinaas badan baa lagu akrinayaa faatixo badan baa lagu akhrinayaa aayatulkursi badan baa lagu akhrinayaa aamana rasuuloo badan baa lagu akhrinayaa iyo adkaarta kale soo aroortay kadibna insha allahu tacaala qofkii wuu caafimaadayaa darsigeenna caawa intaasuu ku ogyahay wsal alla wslm calaa nabiyina mxamed wcala aalihi wsaxbi